بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii lixaad ee ka mid ah النبذة الزكية في القواعد الأصلية للبرماوي waxaa inoo dambeeyey xukumkii iyo arkaanulxukmi oon xalay soo maray iyo tacriifkiisii qeexiduu sheekhu qeexay oo ku sheegay waa khitaab hadal ilaahay oo ku tacalluqo ku saabsan mukallafiinta falkooda iyagoo laga dalbaya wax inay sameeyaan ama ay ka tagaan ama la dooransiinaya ka tegidda iyo la imaanshahaba kadibna wuxuu u gudbay markii la yidhi waa khitaabullah in aan caqligu xugum shuqul ku lahayn khulaasaduna waxay noqotay caqligu waa aallo iyo nicmo ilaahay ummadda siiyey dadka bini aadamka oo ay ku gartaan axkaamta ilaahay kuna fahmaan ee asagu ma aha muujib wax waajibiya ama laazimiya shukruulmuncimi waa waajibun bilcaqli washarci baynu soo marray qabla sharci axkaamta afcaasha ikhtiyaariga ah oo khilaafka ku jira waynu soo marray masaladuna iska tahay masale faradiya taqdiiriya baynu ka soo baxnay tacriifkii marka ku saabsanaa xukumka ayuu faqaraadkiisii mid walba wixii ka baxayey ee muxtarasaadkaa ah buu sheekhu u gudbay masala uulaa waa ka tagno haddee khitaabullah baa la mar alle yahay caqligu asagu xaakim noqon karo soo dhammaatay tacalluq maadaama la sheego le khitaab ilaahay ku tacalluqo ku saabsan weeye ficlulmukalaf masalo tacalluqi ka baxaysa ayuu ka soo hadlo masala aaniya ah masala aaniya ayb oo masaladii loo yaqaanay ah takliif اlmacduum takliif اlmacduum khulaasadeediina waynu soo gabagabayn kadibna wuxuu u gudbay masaladii istiaacada ama qudradu ma qabla ficli ma mise waa bacda alficli mise waa maca alficli oo iyagu u haysteen ashaaciru inay tahay maca alficil isla masale dakhiila iska ah taasaynu ku istaagna ila tahay nacam yatacallaqu alkhitaabu bilficli khitaabka ilaahay wuxuu ku tacallaqaa falkii laysku mashaqeeyey bacda wujuudi sababihi intii la helay falkaas waajibka ah sababkiisi ka dukhuuli waqti salaa oo kale wayahad qabla shuruuci fiihi intaan la gudagelin marka falki lagu dhaqaaqin wayastamiru ilaa faraaqiibaa inoo dambaysay khulaasaduna ruuxa muminkaa ama mukalafku waa ma'muur wixii la faray inuu la yimaado qabla alityaani bihi shaygii lagu amray ee laguu diray intaan asagii la gaadhin inaad la timaaddo ayaad amran tahay horta intaan la gaadhin baad amran tahay shaygaa asaga wuuna ku saaran yahay kumana dhacahayo inaad la timaadaba mooyeen walaa yasqutu ilaa bilityaani bihi sababku waa intaa wixii kaleo dhanna waa iska uun warbadni weeye aلثaaلiثa masalada saddexaad ee ka baxaysa tacriifka ka baxaysa haddii la yidhi bificli اmukalaf fal mukalaf baa la sheegay falka asaga ah ayaa laba noqon kara labuu noqdaa iqdaam iyo ixjaam khulaasadu waa intaa shay ka joogsa lagu leeyahay iyo shay ku dhaqaaq lagu leeyahay iqdaamku waa inaad shayga ku dhaqaaqdo ixjaamkuna waa inaad ka joogsato labadaan weeye falku waxaan samee iyo ha samaynin sheekhu marka wuxuu rabaa waana sida hadda jumhuur ulculamaa ay qabaane ka joogsiga lagu faray inaad ka joogsatood ixjaam samayso waa nooc min alficli intaasu masalada ay ku saabsan tahay wuxuu idhi alficlu oo lagu yidhi bificli mukalaf yashmalu wuxuu xambaaranayaa ama uu soo gudagelaya atarka wuxuu wada gaadhayaa wey haddii lagu yidhi ma aha shay aan la imaanaysa keliya ee nafta waxa aad ka celinayso eed ka caabinayso eed ka reebaysana waa fal iyo ficil yashmalu wuxuu wada gaadhayaa atarka ka tegidda liannahu tarku waa kafu nafsi naftoo laga hor istaagoo laga joojiyo waxay samayn lahayd fa huwa almukallafu bihi tarkigaas ama kafigaas kafiga hadda u dambeeyey fa huwa almukallafu bihi waa shaygaa laisku mashaqeeyey kafu nafsi wixii ay doonaysay ayadu inay samayso allana uu u diiday wanaha nafsa can ilhawa fi nahyi ay fi lmanhiyaat baabu nahyi markaad marayso waxa lagaa reebayo ee mukalaf bihi aad ku tahay waa maxay waa kafu nafsi can almaxduuraat baad ku tahay iyo wamaa fii macnaahu nahyiga waxa la midka ah waxaa jira waxyaabo nahyigii lafdigiisi aan wadanin laakiin macnaha nahyi la wadaaga utruk haadaa haddaan ku dhaho iyo amsik can haadaa iyo kufa nafsaka can haada aan idhaahdo lafdigu waa lafdu amar laakiin macnuhu waa maxay waa macno nahyi taasuu sheekhu u jeeda wuuna miaalin doonaa fahuwa almukalafu bihi fi nahyi wamaa fii macnahu ay wamaa fii macna nahyina waxaa lagugu mashaqeeyey waa inaad nafta shaygaa ka joojiso oo min almri amar ah waa daahirku siiqatu amrin madmuunka iyo nuxurkuna waa nahyi ayib naxwi utrug oo kale masaladan khulaasadeedu jumhuur ahlicilmi min alusuuliyiin walfuqaha sidaasay qabaan daa'ifo aan in la sheegaba ahayn yaa waxay yidhaahdeen tarkigu ma aha ficil wax laysku mashaqeeyo dad loo dirana ma aha maxaa yeelay liannahu waa amrun cadamiyun bay yidhahdeen lianna tarka waa amrun cadamiyun waa shay aan jirin cadamiguna laa wujuuda lahu bay yidhaahdeen ruuxa waxaa lagu mashaqeeyaa oo loo diraa oo xil laga saaraa shay uu la iman karo ama uu ka tegi karo laakiin shay aan jirin oo sidiisuba muuqaal aan lahayn laysuma diray taagan yihin halkaasay walcadamu laysa bishay saasay dha waa qolyo yar oon macnaam lahayn jumhuurtu sidaasay qabaan attarku waxaa weeyaan waa ficil maxaa yeele waa ixjaam naftaada waxaan ka caabinaysa oo ka celinaysa xakamihii sharcigaad ku qabanaysa marna waad ku dhaqaaqaysa walkafu ficilun fi eh, mxu ah eh, fii saxiixi اlmadhabi maraaqi warkiisi waad garanaysa adilada jumhuurtu haddaan hal iyo laba ka tilmaano qowluhu calayhi الsalaaة wasalaam baa ka mid a almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih muslimka dhabta waxaa weeye midka ay muslimiintu ka nabadgalaan afkiisa iyo adinkiisa salaamada laga hadla waa maxay waa inaad dhibkaada ka xaslato muslimiinta af iyo adinba kafiga aad dhibkaada ka ceshatay muslimiintii sharcigu muxuu ka soo qaaday iimaan iyo aaco ilaahay kaa abaalmarinay aduguna aad ku ammaanan tahay waana tarki iyo kafi ayb waxaa ka qowlu calayh salaatu wasalaam jamaca min asxaaba uu ku yidhi takufu sharaka can innaas sharkaadaad ummadda ka ceshan waa shay mukallaf bihi ah lagaa abaalmarin ood ajir ka helayso waxaa ka asxaabu اlgaar wadaadihii ka waa kii tawasulee ku tawasulay zina uu ilaahay dartii oga tegey isagoo hawsh u dhammaystirantay oo lacagteedii la baxay ayuu wuxuu idhi fataraktuhaa markaan xubinka taranka u dhowaaday oo wax walba uu diyaar yahay yay tiri ilaahay ka cabso markaasaan joogsaday oo danqaday waana ka tegey hawshaas ilaahay buu ku beriyey maxaa loo arkay camal saalixa inuu yahay oo ilaahay ugu tawasulay kadibna dhagaxii weynaa ee afaafka isku gudbay qayb baa ka banaanaatay fataraktuha tarku marka waa ficil صaxiixa oo lagaa hawaabin oo manaad takliif uu ku xidhan yahay saxaabadu hawshaa way yaqaaneen waxaa ka mid a khaalid nabiga intii loo keenay waad garanaysaan maansalugaley yaayu nabigan uma cuni karo maxaa yeelay kuma soo korin mana aqaane dhaafiya khaalid wuxuu yihi anaa jiitay kadibna waan cunay wالnabiyu yandur falam yanhani buuri nabigu ay dhowrhayaan baashi ka farxashay buu nabiguna daa'ima dhihin nahy la'aantaas wuxuu saxaabigu u arkay inuu yahay ficli la daliishanayo oo nabigu u sallima u daaye nabigu u daayo u arko oo ficil la xujaysanayo uu yahay subananu muxuu sameeyey keliya taraka nahya faqad wuxuu samey daun ma dhihin daaun ma dhihin waxay la mid tahay cun buu u arkay saxaabigu nabigu daam ma dhin sooma macnaheedu waa maxay cun wey waa ku banaan tahay saxaabada marka fiqiyaadkooda ka mid adilo badan ba maslada ku timid aayaddii suurat lmaa-ida loo daliishadaa oo kale kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh cadamu tanaahi inaan munkaraadka la iska reebin qur-aanka muxuu ka soo qaaday labisa maa kaanuu yafcaluun baa la yidhi waa ficil marka intaa masladan iskaga dhib ma laha muhiimaddu wuxuu ujeedaa falka uu ku tacalluqayo xukumka iyo cafan khitaabka ilahay ama daliilka sharciga ah wuxuu noqon karaa samee shaygan iyo ha samayna oo ka joogsaa labaduna waa fal fi lmafhuumi اlfiqhi wاlusuuli intaasuu sheekhu u jeeda aan iskaga tagno الraabica masalada afraad <clears throat> alficlu yacumu ma kana jaaئiza اlwuquuci wma kana muxaalan masle kale u gudbay oo falkaasi laisku mashaqaynayo shuruud buu leeyahay shuruud اlficli اlmukalafi bihi soo maynan soo marin haddii arkaan اlxukmi oo xaakimkii allah subxaanaه wa tacaala iyo maxkuumu calayhigii oo mukalafka ah mukalafkii weli wuu dambeeya uu ka hadli doonaa ayib markuu soo maray marka xaakimkii uu ka soo hadlay wuxuu u gudbay falkii mukalafka ah mukalafu bihigii ahaa ama maxkuumkii maxkuum aan idhi fiihi maxkuumu fiihigii ama mxuu eh, ahay mukalafu bihigii oo loo yaqaano ma'muuru bihi ama manhiyu canhu falkiibuu marka hadda furfurahaya wuxuu ka soo hadlay marka in falku uu noqon karo waxaan samee iyo ha samaynin ku dhaqaaq iyo ka joogso wuxuu u gudbo oo kale shuruudii eh, falku waxaa ka mid a ah, falku inuu yahay shay dhici kara shay aan dhici karin ilaahay horta ma kugu mashaqaynaya waxaan caqli ahaan alaxkaam alcaqliya waa taqaaneen imtinaac iyo wujuub iyo jawaaz saddexdaas soo ma ahayn falku waxaan samee lagu leeyahay ama ka joogso lagu leeyahay waa inuu yahay shay aad ka joogsan karto ama uu yahay shay aad samayn karto waa shuruuddiisa ka mid tahay waxaa ka mida ah oo kale inuu yahay shay muxuu ahaaye mukhtaar aad u noqon karto kasbi ikhtiyaariah ficil ikhtiyaari ku iman kara min afcaal ikhtiya wixii isagoo dhici kara oo jaa-izun caqlan ah oon mumtanic ahayn mustaxiil aan ahayn ee mararka qaarkood uusan noqon karin ficil ikhtiyaari ah yani waa inuu yahay falka lagugu mashaqaynna mima yakhtaarahu اlinsan dadku waxay dooranhayaan wayaktasibuun ay samaynayaan biafcaalihim اlikhtiyaariya qodobka saddexaad oo an yakuuna shayga asaga waa inuu yahay macluuman lilma'muur waxaan garan karo oon fahmi kara waa inuu yahay shayga asagoo dhici kara xaggana aan awoodi kara inaan sameeyo yaa laga yaabaa inaanaan fahamsanaynba waxa lai diray markaan fahma ayaan ku dhaqaaqaa ama aan ka joogsadaa marka shuruuddaasuu sheekhu rabaa inuu masaa'il ka mida sharxo tii u bilaabay oo ahaa falka aadamaha lagu mashaqaynaye la saarayo waa inuu yahay shay dhici karo oo jaa'isun caqlan ah aw sharcan aw curfan waa inuu yahay tii buu ka hadlay marka mumtanicaadkii ayuu u gudbo marka inoo sheegi doonaa mumtanic ama mustaxiil liayrihi iyo mustaxiil lidaatihi labadaan buu ka hadli doonaa labadaan baa hadda meesha ku sheegi doonaa maxaa yeelay mustaxiilkaaba intaa ahaade mustaxiilku wuxuu qaybsamay shay asagu iskiiba lidaati suuragal ah aan suuragal ahayn ba inuu dhaco iyo shay asagu dhici kara fii xaddi daatihi laakiin maanic kalea u diidaya dhicitaanka oo ku qumahaya tiiba u gudb wuxuu alficlu ficilka lagugu mashaqeeyey khitaab ullahi almutacaliq bafcaali mukalafiin ama bficl mukalaf yacumu waxa uu camimahayaa oo soo gudagelaya maa kaana jaa'iza alwuquuci falki uu banaanaa inuu dhaco caqlan wey iyo wamaa kaana muxaalan iyo wamaa kaana mustaxiilan masaladanna waxaa loo yaqaanaa masalaa masalata atakliif bimuxaal aw atakliif bimaa laa yutaaq waxaan la awoodi karin samayntiisa in laisku mashaqeeyo ama shay mumtanica laysu diro waana masأala farc ka ah masأala caqadiya oo ashaaciradu ay ku dagaalamaan qolyahay ishayaan oo dee ummadda inteeda kale ah ummadda inteeda kale ah qaacidadii ku saabsanayd masalaة اlqaضاء wاlqadar addoommadu afcaashoodu ma ku qasban yihiin mise way dooranayaan oo addoonku ma mukhtaar baa oo waxaan waa doortaa mise waa mujabar aw majbuur waxaa tirahdaba masaladaasoo caqadi ah ayay hoos tegaysaa masalada hadda aad haysaan ee wadaadku ka hadlahayo maadaama usuul ashaacira ay tahay addoonku waa mujabar fii suurati mukhtaar addoonku waa ku qasbanya wax walba uu sameeyo falka uu samaynaya ka imanaya salaadda hadda aad tukatayna waa maxay waa fal ilaahay bay taagan yihiin hadalka anigu haddaan hadlaya darooriyamahayo waa hadal ilaahay fal ilaahay asaan shuqulkumalay taagan yihiin idan adoonku sidiisuba cinda alashaacira waa mujabar waa qasban yahay waa dirqan yahay mukhtaar ma ah waxna ma doorto idan marka iswaafajiya shuruuddii filka lasku laisku mashaqeeyey waxaa ka mid a ah in ruuxu wuxuu asagu kari kara u yahay inuu garanayo inuu falkiisi yahay haddi maxay noqota hawsha addoonka waxaa lagu mashaqeeyey inuu la yimaado bificli hayrihi ha fogaanina addoonkii waxaa lagu mashaqeeyo loo diray inuu la yimaado bificli hayri hayrkuna waayo allah waad garateen bay la tahay warkaasuu rabaa inuu marka qiil u raadiyo alficlu falka lagugu mash yacumu wuxuu gaadhayaa oo wada camimahaya ah maa kaana jaa'iza alwuquuci wamaa kaana muxaala ayib see u gaadhahayaa haate laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscahaa ilaa maa aataaha walaa nukalifu nafsan ilaa wuscaha ibnu cuyayna l wascaha fasir ilaa maa tayasara laha buui ma aha buuhi waay awood waxay awoodu waxadgudubba looma baano yusrigu waa shayga si dhib yar kugu suuragelaya amaa taaqa haddii la sheegay bur waa maxay waa shayga si nafbaxa kugu suuragelaya taa shareecadu maba qabto buui sideeduba wamaa jacala calaykum fi diin min xaraj baa diidaysa buui wasca waa maxay ee yusraha wey waxa u sahlan ee u dhib yar baa loo diraaya waxaad ku faramudhaxdo balaaya ka dhacdo maba yaalla meesha ayib saasuu isagu maray wamaa kaana muxaalan ayuu rabaa hadda marka inuu inta hore sax wey alficl yacumu ma kaana jaa'iz alwuquuc musallam mata mise maaha intan dambe wamaa kaana muxaalan buu rabaa inuu fasiro wuxuu yihi muxaal muxuu u noqday oo mustaxiil muxaalka waa maxay waa shayga mustaxiilkan dhici karin ima ltacaluqi cilm اllaahi banahu laa yaqac waa muaal ayrihi kaas muaal ayrihi mustaxiil lgayrihi ima litacaluqi cilmila cilmiga ilaahay tacaluqiisa oo ku saabsanaaday biannahu shaygii laa yaqac inuusan dhacaynin ilaahay baa og shayga inuusan dhacaynin wa maca daalika shayga aan dhacaynin ee rabbi og yahay inuusan suurogelaynin axadkaana uusan samaynaynin ayuu ilaahay haddana leeyahay axadkii samee saasay kuu leeyihin wadaaduhu ka amri اlkaafiri gaalkoo la amray oo kale weeye aladii calima allahu anahu laa yumin gaalku rabbi ogaaday inuusan rumaynaynin biliimaan iimaan gaal shaksi ah oo mucayana oo ilaahay u ogaaday inuusan rumaynaynin xaggana loo dira nabigu inuu gaadhsiiyo diinto rumee ah oo ilaahay rume oo aniga rume ah ma jiro waa iska waxaa weeye afgobaadsi qiiqaa wadaadus ku qarinayaan meeshaan ma socoto hawsha ayada addoommuhu ilaahay cilmigiisay ku soconayaan cilmigaan adi laguma dirsaninba adiga waxaa laguu diray waxaad kari karto marka iimaanka bixaddi daatihi la fiiriyo falkana sidiisu markaad ka iiraso ka eegayso ma laysku mashaqayn karaa miska laskuma mashaqayn kara asagunbaad eegi isagaa dhowr wax la samayn kara ma yahay ama dhici kara mise maya hadduu dhici karo waaa le waa shay mumkin ah waa shay jaa'isa ah, waa maqduuru calayh waa la awoodaa laakiin ilaahay baa og inaanan rumayn dooni adg maaa kaa gala hawsha ayaa kuu diray falkan lagaa codsaday adugu ma samayn kartaa mise maya marka la fiiriyo ka qudra albashariya haa waa samayn karta idan mukalaf bihi baa maxaa yeele in badanna waa inagu soo sheegnay cilmigu waa sifa kaashifa ee ma aha sifa muaira sifa muaira ma aha yani cilmigu waxba ma bedelo kuma saameeyo bimacnaa takyiir ma keeno bedelid iyo doorin ma keeno waa maxay wuxun baa lagu ogaadaa hadda wadaad meeshaa fadhiyaad ogaatay inuu ree hebel yahay ogaanshahaad ogaatay inuu ree hebel wadaadku maku caddaanhaya maku madoobaan maku dilaaci maku bayaxoobi maku barakoobi mase maku balaayoobi waxba ogaalkaadu waxaanba bedelo markaad shayga ogaato waa laga yaabaa inaad tilaabo qaadda dambe oo ah ninku qaraabaa tiire baashu <laughs> rebel kama dhammaatee bal xoogo u dhiib inaad tirado laga yaaba taasaa fal ah qudradu waa muairo iraadadu waa muairo laakiin cilmigu waa sifa kaashifa ogaalku rabbi subxaanahu wa tacaala ogaaday ama og yahay inaadan rumayn doonin diintana qaadan doonin adugu maxaa kaa khuseeya war hawshan lagu diray ee kayrkaa sameeyey imise mushrik baa oo adiga kula mid baa islaamtay way islaameen de adna islaam ilaahay baa og seed ku ogaatay ilahay inu og hawsha adiga yaa kuu sheegay iyo inuusan ogeyn ilaahay waxaad samayn doonta inaad islaami inaad islaami ilahay waa og laakiin kuma taalle wuxuu ku yaalla kudha waa faduul wey waa faduul iyo meelaan lagu dirsanay tii buu yuu rabaa inuu wadaadku inoo sheego biliimaan waxay ku miaaliyaan wadaadduhu hawshaa qaba abilahab hazaalina abujahl baa ku miaaliya abujahl so waba kama jiraan abulahab baaroon abulahab maxaa la yidhi tabat yada abi lahabi watab ma agnaa canhu maaluhu wamaa kasab maxaa la yidhi sayaslaa naaran daata lahab isagoo nool baa la yidhi naargalo weeye nabi maxamedow kan ha ku daalin marka haddana waxaa laga dalbay leeyihiin iimaan ilaahay muxuu ogaaday xukumayna sheegayna abulahab inuusan weligii iimaan yeelanaynin naarna ku waari doono naarna geli doono taa waa war la garto wa maca dalika maxaa la yidhi yaa ayuha الnaasu اcbuduu rabbakum buu ku jiraa bay leeyihin yaa ayuha الnaasu اtaquu buu soo galay leeyihin aaminuu biاllaahi warasuulih buu ku jiraa bay leeyihin iimaanka abujahal abulahab cafwan waa waxaan dhici karin ma tamise maaha ilaahay baana sheegay inuusan iimaan yeelan doonin haddana waxaa la yidhi rumee saasay u jeedaan waxaa la yidhi wax jira ma waxaad sheegteen bac intii aysan suuraddaas soo degin ka hor ayuu ku jiray dadka loogu yeedhahayo liliimaani biاllahi warasuulih haddaad wax isku haysaan bale ashaaciroy waxaad keentaan bacda suurati tabat iyo mxuu aha tabat yada abulahaba loogu yeedhay bitacyiin iimaan loogu yeedhay abadan ma jirto waa iska khayaalaad iyo mala awaal wey maxaa yeele ummaddaa guud ee aan diinka soo gelin baa diinka ugu yeedhaynaa ama abulahab warkiisu meel buuba yaallaa lagu lugi maayo lan yumina min qwmin nabiyahi nuux ilaa man qad aaman falaa tabtais bima kaanuu yafcaluun marka waa iska uun bacda suurati tabbad aw suurati اlmasad looguma yeedhin abulahab iimaan ya fircoon maxaa meesha yaalla miyaa la soo dejiyey ma rumayn doono taa waa masale qada wa qadar haddaba ilahay waxaa ta u ogyahay waxaana lagu diray inaad ilaahay caabuddo ood rumayso ood sukuto waxaad ku dhimanna allaa og so taa lasku ta lagama hadlaayo taa meesha ma taallo khaatimada ruuxa iyo wuxuu ku beekhaami waa cilmi ilaahay meel buu yaallaa waxaa laga hadlaya waa maxay axad la sheegay inuusan alle rumayn xaggana la yidhi rumee waxaa ka soo baxaya aamin inaadan alle rumayn doonin horta aamin wadaadow abulahabow waxaad aamintaa anaka laa tu'minu biاllahi walaa birasuulih waan aaminay bu haddana ilahay rasuulka rumey baa haddana ma suuragal ba waxaas hawshaasay rabaa inay meesha kaaga dhiraan dheriyaan wax jira maaha wax jira maaha taasi markaa bacdamaa uu waciidku yimid ee uu mucaarid noqday ee diintii jaxdiyey ee la ciqaabay kadib looma dirin rasuul walaa mu'min iyo kayrkii xaq u sheega lama dhihi xaqiduna waa sida aw ima lilcaadati ka xamli jabalin shaygu wuxuu asagoo iskii u dhici karaa maanic ku dhaca ku tacalluqay buu u noqon karaa mumtanic iyo mustaxiil abujah abulahab iimaankiisu muxuu yahay marka iimaanahaan loo firiyo waa axad caaqiloo baaliqa awoodo hadduu doono inuu iimaan la yimaado falkaasi marka ma aha fii xaddi daatihi iskii marka loo fiiriyo ma aha mustaxiil wax dhici kara wey jaa'iz alwuquuc waa fahanteen bay ila tahay hayna caada ahaan buu mustaxiil ku noqonayaa laakiin caqlan wax dhici kara wey buur weyn inaad xumbaarto soo suuragal maa waa suuragal baad leedahay mindhaaba jiinku u kaalmeeye oo cafaariid garbaha kaa gale ilaahay subxaana wa tacala hawsha wuu udaami adubu ku afuufi karaaba yacani caqli ahaan waa macquul laakiin tabarta bini aadamka iyo caadadeen iyo dhaqankeenna marka la eego ma suuragalba inaad qow xumbaarto idan xamlu jabalin waa mustaxiilun caadatan dhaqan ahaan iyo tabarteenna wadaaddu waxay dhahn waxaa laga hadlayaa insiga jinku way awoodaan bay dhaheen inay buuraha qaadaan taa laftirkeed waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay aw lilcaadati ka xamli jabali wa ka sacuudi الsamaaء marka kana waxaa loo yaqaanaa almuxaalu للعاadة أو المستحيiل للعاadة kii hore mxuu ahaa مستaحيiل لغayrihi أو ممتaنع لغayrihi labadooduba wadaada intay isku qabtaan bay waxay ka dhigaan labaduba lilغayr ka dhigaan marka falku waa mumkin lidaatihi laakiin caadadaa waxay xukumaysaa inuusan suuro galayn ayb aw lidaatihi aw kaana muxaalan lidaatihi caadana ma tusayso cilmullaahi oo ku tacalluqayna waxaa weeye ma jiro laakiin asaga iskiiba suuro gelayn buusan u suurogelayn caqlan buusan u suuro aw lidaatihi aw mumtanicun lidaatihi kajamci ka jamcin bayna didayni laba shay in la isku keeno laba shay isku lid ah oo iska soo horjeeda dee waxaa tidhi waa inaad la timaado qum baadhi wa anta qaacid baan ku adoo fadhiya istaag ma suurogelaysaa hebelow istaag baan ku adoo fadhiya waa inaad joogsato ood si fiican u joogsato weli adoo fadhiyoon meesha ka kicin ma suuragalba jamcun bayn adadayn waa inaad caddaatood madoobaataad isla markaa fi anin waaxid madow iyo caddiin waa inaad saacaddan aan joogno nairobi fadhido gaarisna aad joogto suuragala maaha naqaa'id iyo addaad isu keeni inkastoo de baab naqiidku iyo didku kala duwan yaha marka la joogo baab alfalsafaati walmandiqiyaat hadda inaad wax ku fahanton baan rabaa hadda ayib ka markan waxaa loo yaqaanaa waa mumtanic lidaati ama almumtanic alcaqli almustaxiil alcaqli baa la yidhahdaa caqliga bani aadamku dhan baa diidaya qucuudku iyo qiyaamku waa didaan sawaadku iyo bayaadku waa didaan idan ma kulmi karaan wey ma kulmi karaan marka waxaad ku keentay inaad kulmiso laakiin meesha way ku wada bixi karaan shaygu inuu madow yahay inuu cadi wuxu dhexay ma dhihi kartid muxuu noqon karaa guduud buu noqon karaa oo jaalou noqon karaa oo midabyo kale u qaadan karaa laakiin ayagoon baan laisu keeni karin shaygu waa inuu qabow yahay ama uu kulul yahay maxaa udheeeya wax udhexeeya ma jiro ayb wuxuu hi وhaadani اlأkhiiraan labada u dambaysa lam yaqaca ma dhicin bui sharcan labada u dambayso waa maxay mustaxiil lidaatihi iyo mustaxiil lilcaada ma dhicin bui iskumana ma shaqeeyo wawaqaca اlأwalu ka hore waa dhacayoo waa mukalaf bihi oo ah almumtanic liayrihi uu dhacay oo abulahab waa ka loo diray inuu islaamka soo galo isagoo horaan loo sii sheegay inuusan weligii soo gelayni marka golo cidla iska xaadheen oon waxba ka jirin hawshaa iska ogaada wاlfaa'idatu fiihi ay fi lmuxaal ligayrihi faa'idada ku jirta maxay tahay alibtilaau mashaqayn wey in lagu mashaqeeyo lagu sheego in sidii doona lagaa yeeli karo macna kaloo hadda meesha yaalla ma jiro wlfaa'idatu fiihi hadday ujii lamiirka loo celiyo falka waa suuragal oo xikmat takliif cinda alashaacira waa alibtilaa xikmat takliif cinda almuctazilana waa altacwiid wاlاstixqaaq waxay leeyihiin waxaa ilahay wax kugu mashaqeyn oo kugu diraya warkan same lagu leeyahay in aad waxaad mudnayd lagu siiyo ama lagu dandhabo dhibka ku gaadhay uma ilahay waad ku leedihiin waxaad ka dandabaysaa maxay tahay muctazilo waa waxooda waalli wey iyo xadgudub fii xaq illah ashaacirana kama dheero way agdh ag yaallaan marka ayagu taasay u jeedaan masaladan ayadna waa fuduul fii maxaa yeelay fi lusuul laakiin iska ogaada waa laga waa maxay meesha ka fahantaa falka laysku mashaqaynayo waa inuu yahay shay la awoodi kara in lala yimaado la suuraysan karo kaa dhici kara waa inuu yahay shay mustaxiil lidaatiha ah aw liayriha ah aw litacaluqi cilmi illaahi bihi ah shareecada kuma jiro shuqulla laha qur-aankuna hawshaaso dhan waa diidan yahay aynu iskaga tagno almasala alkhaamisa masalada shanaada tacriifkii iyo qeexidii ka baxaysa iyaduna almuraadu bilmukalafi ila maxaa la yidhi almutacalliqu bificli اlmukalaf ee ku xidhan falki mukalafka mukalafku haddana harxaya shuruudiisa ka hadlaya takliifku shuruud iyo wuxuu leeyahay asbaab sababkiisu waa hal sabab alinsaaniya wey inaga daajiniyada iyo makhluuqaad kale ooma baxayn markaan inagu bini aadan nahay in ilaahay xil iyo mas-uuliyad ku saaro sababkeedu waxaa weeye kownuka insaana inaad caqli leedahay inaad baaluqdo inaad wixii garanayso inaad fahamsan tahay waa shuruudu takliif ee ma aha asbaab takliif alnsaaniya biniaadamnimo insaannimo waaa waxaad u subataa wey in xil lagu saaro ama markaaba xilku haku qabto oo markaad taabagasho ah ama waadanba haku qabto oo markaad ayib ama adoo mxuu ahaay taaganba haku qabto markaa iyada ah inta kale wamka waa shuruud almuraadu bilmukalaf waxaa looga jeedo waa albaaliqu midka qaan gaadhay alcaaqilu garaad iyo garasho leh aلdaakiru lishay shaygaasna xusuusta waxaa lagu mashaqeeyana garanaya wey aلdaakir waa maxay fahmaya waxaan waa alfaahim lilkhitaab baa loo jeedaa aلdaakiruna waa garanaya waxaa kugu jira cilmigii iyo fahamkii baa kugu jira fahmu khitaabki ayr اmuljay oon la darqiin wuxuu samaynaya aan lagu darqiin waa ikhtiyaarki tanna ikhtiyaarkii yuu kuu sheegahaya buluuqii waa shardi caqligu waa shari fahm اkhiaab garasho iyo garaad inaad leedahay bmanaa fahm shaygan almukalaf bih wax lagugu mashaqeeyey ruux baan aan af soomaali aqoonin baa tiri waxaan samee markaasuu yihi maxaa indhaha taagay ul baad ku shubtay dhanged baad oola baxday marka maxaa lagu arkahayaa dadka ku nin waaln bay kuu arkahaya waa ninka haddee umadan tarjumin afka maya maxaad ku disha ninkan geesaha waaweyn see u garan waayen waxaan ku hadlay dadra ka war socon mayso yani waa inuu khitaabkii fahmaayo xaggana uu doortoon lagu qasbin hayru lmuljai ayib qaybta ku qaybta ku saabsan takliif buluuqa buluuqu khilaaf baa ku jira hada ra'y اjumhuur in buluuq uu yahay shart min shuruud الtakliif oo ruuxa la mashaqaynaya inuu qaan gaadha ay shardi tahay waa shardi guudu cumulmadu ay u badan tahay wey maalikiyada waxay qabaan sabiga aan mukalaf aan baaliqa ahayn waxuu mukalaf ku yahay waxaan waajib iyo xaaraan ka ahayn waa mukalafun fi cadda alwaajibaati walmuxaramaat bay dheh mubaaxaadka iyo karaahada iyo mustaxabaadka iyo mukalaf buu ku yahay yidhahdeen halkaasay lambarin maalikiy oo maxaa u daliila haweenaydii muslimadee nabiga kuti nabi allaw ali hada xaj nacam walaki ajr maxaa muuqatay de sabigii lagu wada dharabta e hooyadii dhabarka ku waday xaj dhan buu la imanhaya oo ka asaxaya islaantu maxay ka heshay ajar bay ka heshay kay caawinayso hadduusa isagu majuur uusan ahayn caawiyuhu ajir ma heleen marwaa mukalaf bay dheen bilmustaxabaat xadiidka camr bnu salama bay daliishadeen aljarmi asagoo lix jira ama toddoba jir ah ayuu tujin jiray saxaabo dhan salaadda waa kaas waa imaam yuqtadaa bihi ladaba ladaba fahuwa mukalafun bisalaati wa bi hadihi laftirkeedu salaadina way ka asaxay ajir haddii ka dadka daba taagan waxooda waxay noqon lahayd niman ciyaarhaya marka ayagu maalikiyo maraaqi asiga odhan jiray qad kullifa asabi cala ladi ctumi fii ayri maa wajaba wlmuxarami wuxuu ihi sabigu waa la mashaqeeyey cala ladi ctumi cala ladi khtiira warujixa uu ujeedaa sida la doortay ee lagu tego yaa doortaade annaga maaliki ujeeda asagu waa maalik hade wadaadku fii ayri maa wajaba wlmuxarami waajibka iyo xaaraanta waxaan ka ahay azaali ra'yigaasoo maray ay maalikiye mareen imaamu shaaficina risaalada ra'yigaasuu ku cadeeyey kitab arisala nas cad baa ku jira ana sabi inuu mukalaf yahay safxada boqol labaatan iyo kow ka akriya risaala imaam shaafici ayib ama cinda jumhuur اculamaa waxay leeyihin horta sabigu mukalaf ma aha si guud licadam اlbuluuq halkaas ayagu istaageen marka la leeyahay sabigu mukalaf ma ay ma aha aan leenahay jumhuur waxay qabaan inuusan mukalaf ahayn waa waxa ka soo hadhay aliimaan wاlkufr ogaada hawsha iyada ah aliman wlkufr buu ku jiraa khilaafku qaliilka ah ee aan anagu markaa noqonayno lugtool noqonayn ayb oo annagaa marka waaa jumhuurtu waxay qabaan kor marka laga fiiriyo iyadoon la kala qaadin iimaan iyo kufri iyo furuucu shariica wala usuul in la ku sabigu mukalaf maaha licadami buluuqihi kor wey iimaanka laakiin marka la yimaado iyo alkufr jumhuur culama waxay qabaan inuu mukalaf bihi yahay xanafiyada maalikiyada xanaabilada waa mukalafun biliimaani biاllaah waa sabiga laga hadlay waa kee wa kala garanaya mumayizka aan weli qaan gaadhin waana mukalaf inuu gaalnimada iyo kufriga ka tago wixii ka soo haray baa khilaafka ku jira khilaafka yani noqonayo weeye ay jumhuur dhan marahayaan ay jumhuur dhan marahayaan waa marka naska shaafici fi risaala laga boodo wey ayib haddii laakiin la ictibaariyo maxaan u kala jabaynaa laba iyo labo jumhuuri meesha ma jirto ayib marka maxaa loo daliishaday xadiidku rufica alqalamu can alaain maxaa ku jira can اsabiyi xataa yaxtalim baa loo daliishada xadiidka hadda korna waa ina ka hadalay dalaaladiisu sax ma ah dalaaladiisu sidaa loo ilaaqi laga dhigo nas qaaطica oon ixtimaal ku jirin waa hawl muran badan baa ku jira xadiidka cali iyo kii caaisha riwaayaat ay leeyihiin waxaa ku yimid xataa yacqila wa isabiyi xataa yacqil oo riwaayada caqliga sheegto riwaaya saxiixa ah iyo midda ixtilaamka sheegtay wadaaddow jamciya waxaan ixtilaamku waa madinat lcaqli caqli baa laga malaystaa saasaa loo sheegay laakiin manaadku waa maxay waa caqliga marka sabigii mumayiska ee wax kala soociyo toban jir sideed jir sagaal jir ahaa waxa xunna garanaya wax sanna garanaya adoo kale ahaa sida camr bnu salamat aljarmi ee ummadda tujinaya saxaabo waaweyn waa mukalaf bay taagan yihiin wadaado badan qur-aankuna daahirkiisu waa sidaa aayaddii suuraة الnisa aayat اlhijra waad garanaysaan ilى اlmustadcafiina min الrijaali wاlwildaani wالnisaء اladina laa yastadicuuna xiilaة walaa yahtaduuna sabiila maxaa la daba dhigay faulaaئika casa اllahu an yacfuwa canhum baa la yidhi sabiga wuxuu ku jiraa mukalafiinta bilhijra hadday la iman waayaanna mudanaya waciidka xagganna ay dhici karto ilahay inuu iska cafiyo cafki goormuu yimaadaa sabi maxaa laga cafin waxba loo dirsanay hadduusan mukalaf ahayn haweenkii iyo raggii iyo carruurta baa la dhigay markaasaa la yii fa ulaaika casa allaahu an yacfuu canhumaa lama dhihin maxaa la yidhi kulligood saddexdoodiba alwildaan والnisaa والrijaal qur-aanku daahirkiisuna waa sidaa muxuu ahaayey sunaduna halkaasay ka taagata marka nas qaaطica ma jiro waa la siriixanayo markaa la yaabin dad aragto wadaadku leh sabigu waa mukalaf mumayiska ah ha qoonsanin alcaaqil asagu waa masala bilaa khilaaf ah majnuun tal oo waxba kala garanaynin maxaa xil la saara asaga u bahan in la daryeelo meel la fadhiisiiye addaakiru lishay shayga garanaya oo fahansan oo fahmaya luqada lagu amray waxaa loo diray fahmahaya ayr hayru lmulji aan la qasbin bimacnaa aan khiyaarka laga qaadin iljaagu waa in aan khiyaarka lagaa dhammeeyo oon wax manduuxaya meel aad ka baxda midna aan lagu reebin mustanayaadkiibu sheekh u gudbi jirna wuxuu i marka afarta baaliq buluuqa iyo caqliga iyo fahamka khitaabka iyo iljaaga wixii ka baxaya buu kuu sheegay ikhtiyaarka cafan ikhtiyaarka wuxuuna yidhi saddexdan u dambaysa waxaa laga yaaba in lagu yidhahdo waa alfahm laga cabiro intuba alfahm in laga cabiro saddexduba waa maxay buluuqa iyo caqliga iyo dikriga saddexduba waxay u laabanayaan waa fahm inaad shayga fahmi karto baaliqu haddii ilmaha aan waxba kala socon muxuu fahmi karaa waxama fahmi karo caaqil nimaan maan iyo garasho lahayn muxuu fahmi karaa warkiis jooji daakir waxaa loo sheegay caqli waa leeh waana qaan gaaray laakiin muxuusan garanaynin luqadaa lagu takhaatubay isna saddexdaasoo lays ku qabta waxaa la yihahdaa alfahmu waa sharu takliif alfahm waa sharu takliif khaaabka iyo warka inaad garanayso shuruud takliif baa la yidhahdaa ama asabiyu sabigii aladi laa yumayiz biاlitifaaq ka mumayiska khilaafka aan kuu ku jira iyo wlmajnuun midka waashay iyo wannaa'imu ka hurda iyo waljaahilu midkaan garanayn luqada lagula hadlaayo khadaabkan aan fahmaynin waxa lagu mashaqeeyeyna aan garanayn iyo wasaahi midka sakatiyey horaan garanaya kadibna il duufay iyo walmukhti midka surmaseegtayee mee cidlaa ku dhuftay meeshuu u waday meelaan ka ahayn falaa takliifa calayhim xilligaa ayadaa ee sahwa ku jiraan takliif ma saaro wey yani xil ma saaro ayb kulligoodna waxay ku kulmeen cadam lqasd qasadkii baan jirin sad intuba waxaa ka dhexeeya qasad ma jiro waxaa shardi a ruuxa marka la mashaqaynayo inuu wixii lagu mashaqay u qasdi karo majnuun haddii qasad ma laha saahina qasad ma jiro ninka gafayna wuxuu ku dhacay waxaan anbu jeeday kanba ooma jeedinba allahuma anta rabbii wa ana cabduku rabi markaas wuxuu yidhi allahuma eh, anta cabdi wa ana bu wuxuu rabay waxaan anba ku dhuftay marka waa mukti kulligood waxay wadaagaan intifaau lqasd ta ciladaasaa ka dhaxaysa xataa mukra waa sida wa canhum fi lusuul usuulka waxaa laga cabiraa kuwaas mukhdiga iyo saahiga iyo jaahilka iyo naaimka iyo majnuunka majnuun baa eh, eh, nin jiifa intuu galgashay ilmo baacuka kaga seda ka wuu dila maaad leedihi ya mag baa laga rabaa laakiin isagu ma aain ba dambiile ma yahay intaasa idinka rabaa diyada ole lama gaadhin baabulwadci waa iman doonta kaadiya hadda muxuu ma dambiila inta laga hadla falaa takliifa calayhim ay fi limi wa laga hadlayo rafcu limi canhum baa loo jeedaa looma jeedo wax kale waana gaari doona wayucabaru canhum bilghaafili haafil baa laga cabiraa intuba maxaa yeele majnuunku waa haafil limaa uriida min wixii laga raba naa'imku waa haafil limaa wuxuu sameeyey ayib asagoo jiifuhu markaas daruuriy hadhowba haddii adu qoslaay caaw dhan baad hadlaysa war waa xukmajaaniya oo tartiibba kuleehay wuxuu dhan waroma haya li alla ayib jaahilla waa maxay garanba maayo waxaan loo diray saahis idan walaa yukhaaabu aafil loma hadlo loomana diro aafil weeye hadda ilaa bikhiaabi اlwadci khiaabkii shaygii la dejiyey ayib alaati bay wadcigu waan soo sheegnay axkaamta waa labo usuul guud baan rabaa inaad fahantaan iyo suulo guud ka qaadataan faniga kitaabku waa kitaab iska yaryar oo haddii la sharxana aan dhammaynan weligii marka inaan yar dulmaray noqonaysaa marka waxaa un loo jeedaa adiladu waa laba qaybood adil soo lama soo dhihin xukumku waa khitaab shaaric khitaab shaaric adiladu waa laba qaybood adilo ku tiradaa shaygan samee iyo ha samaynin iyo waad samayn kartaa iyo way fiicanta inaad samayso iyo waa laga fiican yahay waa intaas qayb waa intaas samee inaad samaysana waa laazim waa waajibki ma samayn kartid gebi ahaanba waa xaaraamtii inaad samayso way fiican tahayna waa mustaxabkii inaad ku dhacdo waa laga fiican yahayna waa karaahadii waa kuu fasaxan yahay waxaad sameena intaas adilo intaasay kuu faa'iideyn adilada waxay kuu sheegaysaa waxaa la yidhaha mudhiraat اlxukm mudhiraat اlxukm xukumkii ahaa waad samayn kartaa iyo ma samayn kartid iyo waa laazim inaad samayso iyo waa laga fiican yahay iyo wuu fiican yahay ahayd yay kuu sheegi inuu galay oo kahayashinkiisi waa khitaab wadcigu waa maay marka waa mudhir lilxukmi laa muujib xukumkiibuu kuu muujin astaam iyo toosh buu kugu qaban laakiin asagoo kudhihi maayo same iyo ma samayn kartay waa qasabi hawsha asagoo ma taal toosh buu kugu ifan wuxuu le wixii lagaa rabay wakaa hadduu ku hayaa salaada duhurka markay gasho ama cisho waktiisu gala waktiga muxuu kuu sheegay salaat lcisha baa ku salaaxaysa ku leh waa intaas isagu hawshiisu ayib laakiin cisho inaad tukato waa waajib yaa kuu sheegay adilo kale waa aqiimu salaata kuu sheegtay adiladii marka waa laba qaybo midaas laasimisa ama fududaysa ee ayadu xukumka ku saaraysa iyo mid kuu sheegto xukumka xilliguu gelahayo xilliku xilliguu gelhayo xilligii shardigiisa la helayo xilligaadan samayn karin xilligaad samayn karto idan taasaa marka mudhiraat اxukmi la yidhahda mawaanicdii shuruudii asbaabtii waxaasoo dhan wey khitaab alwadci kaasaa loo yaqaan marka suurada la dhawey waa intaa xaaido gabadh muslimadoo rabta inay tukato cisho u fadhida masaajidka ayaa waxaa ku dhacay dhiiggii dumarka idan dhiiggu muxuu u sheegay in salada inay tukan karin ayib waa intaa adiladaasa marka wadci la yidhahda walaa yukhaaطabu اlghaafilu haafil lagulama hadlo loomana diro weeye ilaa bikhitaabi اlwadci hadalkaasi calaamadaha iyo axkaam mudiraat اlxukm ku saabsan un baa isagu lagula hadlaa wixii ka dhashana waa un la saaraya alaatu iman doona bayaanu caddayntiisii ka damaani maa yutlifuhu fii maalihi aafilku wuxuu dilo in laga dandhabayo maalkiisa laga dandhabayo oo kale ya khiaab damaan ka damaani maa yutlifuhu اaafilu aafilku wuxuu dilay in laga dandhabahayo fii maalihi ayb naaimku wuxuu dilay waa laga dandhabi adoo socdoo socdaad darmuus islaameed ku istaagtay iyo bikri markaasaad digaha ka dhigtay markaas ma arkayn maxaa tahay jaahil waaa le jahlka gooni wey dembi laguma qorin oo waba laakin maxaa laga rabaa xoolihii iska keen xoolahaas aad dishay aad jebisay inaad iska bixiso waa min baab اcadl inaan dembi laguu qorin waa min baab الraxma farqi baa udhexeeya khitaabu takliifka iyo dembiga ilahay inuu kaa kor yeelay waa raxmat min rab اlcaalamiin in wixii aad jebisay ama aad dishay lagaa dandhabana waa cadli xoolaha iska laha adaa dumiyey oo jajabiyey xoolahayga isii haddee ma arkaynine haddee dembiga ilahi baa kaa cafiyey cafi baa tahay laakiin qaanti waa la iska rabaa haddii waxaad leedahay taas waa ibtila imtixaan rabbi oo kugu dhacay xoolaha iska bixi mubtala tahay sabir laakiin xooluhu soo soco marka raxmadu iyo cadligu isma laazimayaan mar baa sifadaa naxariistu iskeed u shaqayn midna marna waxaa shaqaynaya cadliga marna waa isu imanaya marka khitaab اlwadci baab اlcadli ba hoos tagaa khitaab الtakliifna baab الraxmati واlixsaan ba hoos tagaa ha isku khaldina marka labadaa masalo ka socon sabigii hadda tukan haya ee aan mukalafba ahayn haddii isagoo tukanaya ay neef ka timaad salaadiis ka warrama salaadiis maxaa leed way burta haddii anu hora mukalaf mahayna faraha iga qasaade waa saxa ma dhihi karaa ma ii kaadiya tartiib maali waay ka hadlaan waxa weeye satrulcawra iyo hawleeda weye <laughs> tan axdaaa waa laska waafaqsanya marka xadadku mar hadduu yimaado ama kabiir noqo ama uqasad ama ha uqastin maxaad leedahay maxaa yeele daliil baa na yidhi weeye mar walbo neef la helo salaadaasi way burtay ninkan la yimid ama ha u kaso ama kama ha ka noqoto ha weynaado hiir ha yeesho ama ilmo carroo sibyaan ha noqdo kala qaad mala marka way kala duwan yahin labada khitaab walaysa fi lhaafili walaysa min alhaafili bay ka dhigan tahay haafilka aan mukalafka ahayn kama tir kamid ma aha asakraanu tacadiya ninka kas isku saraamiyey kas ninka isku sarqaamiyey ayib bal huwa mukalafun bal ninka khamrada intuu cabay asagoo iswaalay mukalafun waa la mashaeeyey wuxuu jebiya lagu leeyahay labadii wadciba way shaqaynayaan labadii xugunba khitaab lwadci inuu shaqayn muran ma laha naaim baaba laga yaan laga dhegaysanin cid kale laga dhegaysan majnuun baan laga dhegaysan mid majnuun intu qura ka soo qaato labaatan nin ka dulboodo laba boqol haadagena u laayo boqolka haadagena waa laga rabaa labaatankaas magtoodina waa laga rabaa laakiin dembi baan loo qoray dembi ayaan loo qoray ma loo qisaasan isagu loo qisaasi maayo maxaa loogu qisaasi waaye halkan khiaab اwadc iyo khiaab takliif baa isgeli doonaa waan gaari doonaa insha allahu tacaala kamaa nasa calayhi shaaficiyu fi lum siduu shaafici umka ku caddeeyey ninkii sarqaami ee kas khamra u caba inta uu sarqaansan yahay wuxuu ku hadloo dhan waa loo qaban wey wuuna ku dambaabi waana laga dendhabi baa loo jeedaa hadduu xumaan sameeyo waxaa weeye dembigeedii iyo dankeedii baa laga rabaa fi lum waana madhabu jumhuur culamaa jumhuur fuqaha sidaa shaafici yeelay bay qabaan fuqahadu iyo usuuliyintuba mxuu eh, sakraanu tacadiyan ay mutacadiyan fii sukrihi waxaa weeye waa mukalaf labadii khitaabna way salaaxahayaan wuxuu rabaa inuu sheekhu u qilbixiyo ama daliilkeedii iyo mustanadkeeda uu tilmaamo maxaa ninka khamrada cabee sarqaamay asaguna khamrada kasu cabay mukalaf looga dhigay nazalahu imaam shaafici ninkaa wuxuu dhigay manzilat alfaacili manzilat alfaacili ninkii sameeyey si toosa ah wuxuu sameeyey booskiisibuu dhigay fii sukrihi biikhtiyaar fii sukrihi bilikhtiyaar nazla wuxuu dhigay bijtiraa'ihi dhiirashada uu ku dhiiraday cala sababi oo khamra cabka ah sababku waa khamra cabka almuziili zuulinaya licaqli caqligiisa muxuu ku dhiiraday khamro uu og caqligiisa inay zuulinayso kasu cabe markuu khamradii cabana maxaa ka yimid waali iyo sarqaan baa ka yimid sarqaankii maxaa ka yimid afcaal aan loo baahayn ruux miyir qaba uusan sameeyanba ku dhaadaqay nabicay iyo diincay iyo allacay iyo xadgudub xoolo budaad iyo baabiinbu ka dhaqaaq marka maadaama sababkii aad ku dhiiratay bijtiraa'i dhiiradkiisuu ku dhiiratay calaa sababi sababkii almusiili baabi'inayay licaqli caqligiisa ayuu dhigay mansilata alfaacili mid sameeyey oo kale ka qaaday fii sukrihi bilikhtiyaar nin asagu kas isku waalay oo doortay inuu iswaalaya laga soo qaaday anu khamruun baan cabay kadibna khamrada waxay keentay sarqaanka lagaa dhegaysan maayo waxaan kaa soo qaadaynaa nin kas u saraamay si kas isagoo istaadayba isagoo meelbu istaatoru ka saran taasaa laga soo qaadaya marka waana masaladii asbaabtii la odhan jiray asbaabtii waa isku dhagaan musababaadka waxaa markuu kaa kaa shaaray sheekhu ninka aan ku xadgudbin sarqaankiisa adoo xanuunsan baa isbitaal lagu geeyey irbad baa lagugu dhuftay baabaad waxaad noqotay nin sarqaadsan oo kale laguma haysto daawa lagu siiyaa lagu dadaawonayo si kale bay kugu noqotay nin baaba caano geelo intay muudheen dhowr maalmood yaalla cabayba ku sarqaayen baa la waa dhaweyn nairobi caano geel baa intii la dhigay toddoba bersho meel yaalle amba intuu biyo cusbud ursado ruuxayba cabay maskaxdii baa tagtay qaqabtaa ka dhacday si loo rushaynayay mar dambu miirsan marka waxaa weeye middaas waa dhib ma laha wixii aad kharibtay unbaa lagaa dandhabi mooyeene aaimi kuma tihid maxaa yeele waxaad la timid shay marka horeba banaan baad la timid laakiin ninkan wuxuu la yimid weeye sabab aan u banaanayn sababki waxaa ka dhashay iska sukri baa ka dhashay marka waxaa laga soo qaaday inaad dooratay ood mukhtaar tahay waalida iyada waa meeshuu odhan jiray weya shaaibi fi muwaafaqaat mujaladka koobaad saddex boqol soddon iyo shan iqaacu sababi bimansilati iqaaci lmusababi sababka inaad la timaado waxay ka dhigan tahay adoo la yimid sababka wixii ka dhalan lahaa iqaacu الsababi bimansilati iqaaci اlmusababi saasuu marka isagu yidhaahdaa wuxuu ku daraa marka qusida dalika اlmusabab aw la kala qaad ma laha buu ihi in sabab musababka aada u qasado iyo inaadan u qasdin haddaad marba sababkii la timaado haweeney baad guursatay waad u galmootay kadibna uur bay qaaday gabadh bay dhashay maxaa tiri gabadhaanu ma dhalin shuqul lakumalin maxaa jira wiil baan rabay anu gabadha ma waraba seedo gabadha ma lagugu abtiro ma kugu dhegaysaa mise kugu dhegay mayso leesh sababkeed u qasaday ood la timid ood dooratay wixii ka yimaadana waa maxay waa kugu dhagahayaan ama doon ama diid aday kuu taallaa war weliba haddaad diiddo sharcigu wuxuu kaa ratibhayaa xisaabo kaloo culus baaba kugu iman doona marka sababka qasadkiisu waxay ka dhiganta ad u qastay wix ka dhalan lahaa ama doon ama diid liannahu lama jucila sababan fii majra alcaadaati cudda kaana faacilahu kaanahu faacilu mubaasharatan buuli liannahu lama jucila sababan fii majra alcaadaat sababkan markii caadiya dhaqan ahaan loo yaqaanay inuu waxan dhaliyo udda waxaa laga soo qaday saaxiibkiisii kaannahu faacilu lahu mubaashara masaladan shaafici u baraarujiyey shaadibina meelo badan uu kaga hadlo aada iskaga ilaaliya waaqiciinay ka jirtaa waaqiciinay ka jirta waana masalo dhib badan xalay waxaan soo sharxay ninka muslimka ama aalib cilmiga waxaa la rabaa laba arrimood inuu isk diinta inuu bartaan waa la rabaa oo weliba aqoon dheeraada diinta islaamka u yeesho labo dunidu ku nool wa ka jirana uu fahmo dunidaad ku noosha haddaadan fahamsanayn waxa ka jira macluumaadkii cilmigaa labaatan sano waday muxuu kuu noqon hayaa boorso kuu dubanoo garabka kuu saaran oo meelaad dhigtaba ad garan leedahay la soco un weligaa la safar marka waxaa la rabaa inaad diintana barato dunida wax ka jirana wixii macquulah aada ogaato si markaa axkaamta ad udhigto meelaha ay lahayd xalay waxaynu soo maray xaakimka ilaahi subxaana wa tacaala waa alle xukumka fulahayana ee mudan inuu fulana waa xukmu man lahu man lahu اlamru wاlkhalq dadka intiisa kale ee xukumkoodu inuu fulo uu laasimka yahay waajibka yahayna waa dadkii alla u amray in laga amar qaato kaالrusuli wاlambiya taa ma tahay dalkan kenya eenu joogno ku noolahay axkaam qolyo dejiyaa jira horaanna jiri jiray axkaamtaasi waxay ka koobantahay saddex qodob keliya xukunka sharciga wuxuu ku noqday meequ noqday kii takliifigaa shan axkaamta xukmuljaahiligu asagu saddex wey waa waajib iyo xaaraan iyo mubaax axkaamtooda waa intaas shayga inaad samayso waa waajib haddaad diidana yucaaqib calayhi اlqaanuun shayga inaad ka leexato waa laazim haddaad ku dhacdana yucaaqib caleyhi اqanuun iyo wax shay iska ah ifcal walaa xaraj ifcal walaa saddexdaa xugun ba iyagu leeyihi waa xukm اljaahiliya ee kasoo bilow magaaladii muxuu ahaa shaydaanka ku dhashay isag bush taxis ilaa raas caseer waxa ka jira waa maxay saddexdaa xugun weeye shareecadeenna iyo diinteennuna maxay kuu sheegtay axkaam wadciya la yidhahdo gooni u taagan iyo akaam caqliyo sixada iyo butlaanka lagu sheego ba gaari doona insha allahu taala hay-adahaas axkaam bay dejiyaan saddexdaa ka kooban yaa fuliya waxaa wax ku xukuma xukumkii kitaabka waxaa ku xukuma maxaakim waddanka ka jira maxaakimtu waxay xukumeen waxaa fuliya madaxweynaha ilaa askariga uga hooseeya ayaa fuliya dejiye xukume iyo fuliye hay-adda u saraysa ee alxaakim meeshiisa fadhiisanaysa ilaahay xukm ku haysata waxay ku imaataa hay-adda u saraysa ee ilaahay booskiisii ka raamsanaysa ee baleedo ka dhacday hee waxay ku yimaadaan in la doorto waxaa laga dooranhayaa masaajidda mawlacyada wadooyinka dukaamaha iskuullada suulashaa la gudusanhayaa ma suulkii la guudsa waxaa ka soo booday ilaah yar yuxallil wayuxarim yuujib wayamnac hawsha inaad faataan isku dayaa baarlamaan maxaa u sabab ah inuu soo baxo codayn codayn idhaha iska daaya baasha doorashihii iska daayo codayn bay ku soo baxdaa markaa codays waxaa ka soo booday ilaah yar baa ka soo booday oo yuxallil wayuxarim yuujib wayamnac ma tamise maaha sababkan ma u qasada mismada qasti maaba loo qasti oo wadaadda naftu kaga baxday oo xabadmariidku dilaacay oo buucu weynaaday oo malaayiin baa lagu bixinba ninkii far ka taagtana waxaa la waa safiih laa yadri maa yakhruj min ra'sihi walaa min famihi mactuub khalluuhu yamuut liwaxdihi afahanteen baan u malay iska ilaaliya hay-adaas musharicadee la qotomiyey sababkay ku iman waa waaxid ma huwa in loo dararo sanad sanaadiq aliqtiraac kadibna la codeeyo kanaan doortay iyo kanaan degay la yidhaahdo kan markaa degta kana doorato maxaa soo booday ilaahay yaryar yuxalliluun yuxarim waxayna maamulaan dalkay ka taliyaan amarkoodii soo baxay xogkoodii waaa lagu xukumaa maxaakimta dalka waxaa fulisa dowladda dalka hawshaa fahma laydinka dhegaysan maayo hawsha waan samay laakiin anagu maanan doonaynahe inaan gaalowno maanan doonayn inaan samayno ilaahya yaryar maanan doonayn maanan doonaynin an yuxallilu aw yuxarimu aw yuujibu wayamnacu maanan maxaan rabnay taqliil ashar taqliil ashar iyo alxifaad calaa maslaxat e iska ilaaliya ha ku baabi'ina hawshaas ka fiirsada masaa'ilka fahma diqadeeda waxaa laga hadlaya inaad fahantaan usuusha wey hasdhibin waa maxay fal baad samaysa maxaa ka dhasha musab soomaalidu waxay tidhahdeen nina qoriguu jebiyo qarjaftiisa kama naxo ma tagisa maaha waad fermays maaa kasoo booda nin geesa ka hosuusan wuxuu doono samaynaya hadhow adiga ku dilahaya oo ku baabi'in hawshaasi ha la iska eego ayib aadna ha looga fiirsado sheekhulislaam baa qadiyadda ka hadla ibnu taymiya ka hadla ibnuqayim baa ka hadla qaraaf usuulyodhan baa ka hadla mar haddaad sababka u qasado waxaa ka dhalanaya qasab buu kuu qabanayaa shita am abayta khiyaarna ooma lihid bay dhaheen culummadu inaad kala goyso sababka iyo wixii ka dhalan lahaa ma kala goyn kartid hawshaasi khiyaar ooma lihid hadallaha waxaa kamida dhiga la yidhaahdo shaaibi ina alqaasida ilى الsababi caalima bima yatasabab canhu qaasidu lilmusabab wuu u qasday idinkuna waxaad tidhaahdaan shaaficiyada qawacida waxaa ka mida الriضا bshay ridan bima yatawalladu minhu hay haddaad ku qanacdo waaad ku qanacday wixii ka dhalan lahaa maxaad ku qanacay inaad codayso haye ilaahyaa soo boodayna waad ku waad ku qanacaysaa waxaa ka mid a ah qawcadda shaaficiyada maa laa yaqbal اtabciida waxaan la kala goyn karin yakunu ikhtiyaaru bacdihi kaاkhtiyaari kulih shayga aan la qaybin karin bar haddaad ka doorato waa maxay khamramb waa dooratay ama ha isku taabana ama way kuda raaci wey laydinka dhegaysan maayo inaad tidhahdaan e qaybtana waan rabnaa qayb lanna manduuma dimuqraaiya waa manduumo isku dhegan saynta issuran wey haddaad xalqad ka bilowdo kulligood wada laqaysa ama banaankaad ka joogi aamantu biاlaahi wakafartu biaaquuti baa taagnaanaysa hadli haddaad bilowdo waa maxay ilaa salkay kuu tegaysa ma kala gooda iska ilaaliya musiibo wey baryahan dambe waxaad halkaa keenaya waxaan arkahaya waayi hore waa la roonaaba baryahan dambe sagiir iyo kabiir caalim iyo caamo caruur iyo cirooli baashi baa lagu siiyaa cahaya waxaan fasaad iyo damaar ka ahayna weligin ka faaidi maysaa mar walbo baashaa timaadana muslimiinta noo istandiga waa isbaabeeyaan ma ogtihi dhiig baa daata qabaail baa isbaabi'iya wadaadaha kala gurmahaya ninka ordahaya waxaan waa fitno waa diin la'aan iska ilaaliya asbaabta haddaad u qasadaanna maxaa idin laasimhaya musabab wadaad marka xanaaqsan oo intuu mimbar ka istaagay idan haysta haddaad aragtaan oo leh ninka codeeya waa gaal hala yaabina muxuu ka duulahayaa lianna qasda asababi qasdun ila musabab shita am abayt tusaale gama shareecadeenna haasilka muxuu u qastay inuu kaftamo waktiga isdhaafiyo inamaa kunaa nakud wanalcab maxaa ka imanaya gaalnimo allow maana doonin bay yidhaahdeen lama beeninin marba haddaad falki la timid wixii ka dhashay yadaaka aw ka taawafuuka nafaq way kugu dhegaysaa waa laasiqo aan ka adhayn adugu hasku taabadhin haddaad isku taabato way raacaysaa rimoodhkeedi somaali maadheen baktiga ma cuno fuudkiisana waan cabbaa socon mayso waa codaynhayaa ilaahyana ma dooranin miyaa lagaa dhegaysan iska ilaaliya hawshaada ku khaldamina qadiyadaas markaa aan ka socdo wاlmuljau laysa mukalafan kalmulqaa min shaahiqin wuxuu u gudbay wadaadku marka eh, mukrahi yuu u gudbay qur'aana waynoo soo sheegay wuxuu ku yidhi hayr اlmuljai buu soo yidhi mukrah waa laba qaybood nin khiyaarko dhan ba laga qaado intii la qabtay la tuuray wadaad meeshaa fadhiyan idinko shantaas kugu tagtayno jaabayseen baa sida dhagax u tuurteen wadaad kaloo madaxa kaga fadhiistay qoortii baa jabtay ka wadaadka waa dhintay ninka muxuu khiyaar leeyahay dhagax la tuuray wey waa kubad lasoo tuuray kaa mulja baa la yidhahdaa isagoo guri karo saaran baa waxaa u baxay lugta wuu soo fakaday haween hoosta iska fadhiyo eber ka dhigay bakhyaar buu le ninkaa kaa waa mukrahun muljac baa la waa nin la tirqiyey laa mand waa minman laa yajidu manduuxatan maca xuduuri caqli baa la isagoo caaqilo wixii garanay iyo haddana meelu ooga bayda ma jirto khiyaarna ma laha wey khiyaarkii baa laga qaada jumlatan wa tafsiilan kaas waa mukrah mulja midkaa mukalaf ma aha <coughs> mxuu ahay khiaaba takliifin mukalaf ma aha wax dembi oo loo haysta ma jiro laakiin wuxuu halaagay ama baabi'iyehe ama asagaa laga qaadi ama ninkii soo ganay baa laga qaadi wax la-aan xoolaha dadku ay lahaayeen iyo dhiiggaasi hadur noqon maayo ama asagaa loo raacan ama kii soo gamay baa loo loo raacanoo waa masale aan gaari doona insha allahu tacaala laakiin asagoo wax dembi ah dhiiggaa uu daadiyey ee naarta lagu geli jiray iyo dadka uu baabi'iyey looma haysto khiyaarba ma laha kaas marka waa ku yidhi wlmulja ay mukra mukra wlmulja laysa mukalafan ma ahanin ee waa maxay takliifkii dembi iyo hawaab ka soconayay kalmulqa kii laga soo ganoo kara min shaa'iqin meel sare qawl dhaladii baa laga soo tuuray iyo igarkii midka aan hayr mulja ah asagu waa kan waa ka la isku hayo ama almukrahu biduuni iljaa'in kala asagu la qasbay biduuni ilja isagoon khiyaarka laga qaadin waaa la ninka laba god baa la siiye waaa la san same san same midka khayru ilja waa nin laba god haysta tan iyo tan labaduna waa laba kala daran kaa marka waa maxay ilja laguma samayn wuxuu leeyahay manduux kii hore waa maxay khiyaarba ma jiraba wuxuu haystaba ma jiro dhagax la tuuray aalo wey meel laga soo garay midka asaga kan dambe cinda alxanafiya waa hayru mukalaf cinda jumhuur اculamaa waa mukalaf takliifka loo jeeda waa takliif mubac juزia ah oon kuli ahayn takliif juزia ah oon kuli ahayn waxa loo jeedo bimacnaa waxaa looga jeedaa ninkaa waxyaabaha lagu mashaqeeye samee la yidhi mararka qaarkood inay waajib noqdaan baa laga yaaba gaal baan intaan hareeraha ka maray baan aaka ku qabanay waxaan idhi way kaa dhexdusi ama islaam ima an tuslima wa imaa inay shan qiiqaysa kaa dusto kaa baxdo ninkaa ma qasba imise ma qasbano abaya wuu islaamay yasuu islaamo wayutaabu calayh waa mukra haddana mukalaf ku ah bilislaam abay soo ordaysaan aragnay oo soo socoto muslimiin waan kugu qantaan faas qaatay baan dil baash haddii kale wali adaa madaxa kubushaaqahaya iskama keli celin kartid abeesada inaad disho waa waajib adoo mukraha ah, ajirna waad ka helaysaa maxay ninkaa laba khiyaarba u furan inuu kula dagaalamo ama ku dilo ama aad disho iyo inuu abeesada ku urursado laba khiyaar buu leeyahay marba labada door hadday fulan yihiin waxaad tahay mukrah baad tahay laakiin adoo mukrahay haddana falki aada samaysay in lagaa hawaabiyo ama uu dembi keena laga yaaba ruux muslima lagu yii waa inaad qasab kudil hadi kale anaa ku dilaydhaa waa dishay marka maxaad tahay aaim baa tahay aaim baa tahay dankiina waa lagaa qaadi ama waa lagu qisaasiba maxaa yeele waxaa loo jeedaa khitaabu takliif baa ku dureersanaya ninkan fii bacdi اlmasaa'il ayib saasaa loo jeedaa ama almukrahu midka la qasbay biduuni iljaa'i asagoon la dirqiirin bimacnaa khiyaarkao dhan aan laga qaadin radiyun baa laga qaaday wuxuusan rabin oo raalli ka ayn baa la marin mooyeene khiyaar laba door baa u furan laakiin ridihii ayaan meesha jirin ninkii horena khiyaarna ma jirin ridona ma jirin farqigu udhexey waa maxay midna wuxuu haystaa nooع min alkhiyaar midna laa khiyaar cindahu labadu laakiin maxaa meesha ka maqan arida midna waxa uu sameeyey raalli kama aha laakiin midna khiyaar baa u furan midna uma furo famukalafun wey ninkaasi kamaa nasa calayhi اla'imatu min asxaabina siday caddeeyeen aimada shaaficiyada waxayna hawlkadu sida hawsha sidaa tahay ninka uu mukalaf yahay faim اlqaatili biاlikraah faim اlmukrahi wey ayb mukraha dembigiisu alqaatili wa ku dilay bilra bisrah iyo wujubu lqisaasi calayhi iyo qisaas inay ku waajibto cafwan faim qaatili bilra wujub lqisaasi caleyh lishumuul اtakliifi lah laa likownihi aahara baqaa'a nafsihi marka wuxuu sheeku kuu sheegay hadday hawshu sidaa tahay faimu imu اlqaatil bilkraah ninkii ikraax ku dilo ruux muslima dhiig aan bannaanayn ayuu daadiyey isagoo la qasbay dembi baa loo qoraya wa wujuubu lqisaasi calayhi iyo qisaasta inay ku waajibto maxay ka timid xaggay ka timid dembigaas iyo qisaastu waa lishumuuli takliifi lahu waxaa uu soo gudagelaya oo xambaaranaya takliiftii mukalaf buu ku yahay bitarki alqatli mukalaf buu ku yahay bitarki dimaai iraaqati dimaai اlmuslimiin inuu ka joogsaday ahayd oo uusan ku dhaqaaqin ama hala dilo ama hala daaye idan wuxuu rabaa inku ninka waa aaim waana mukalaf dankaas dhiiggaa u daadiyey dembigiisiiy dankiisaba waa lagu lehay sabab mal cila liannahu mukalaf intaasuu sheekuu rabaa lishumuuli takliifi lahu waa mukalaf maxaa yeelay liannahu waa caaqil baalig ah daakir ah mukhtaarun doortay falkuu sameeyey maxaa yeelay god u fura oo ah asagoo inu iskhaarijiye oo markaa yani daayo joogoo la dilo halkaasay ka duulahayaan wuxuu rabaa inuu radiyo qaada yidhi wadaadda yidhi ninkaasi waa mukalaf dankii iyo dembigana waa lagu leeyahay limaada lianna wuxuu doortay naftiisa inuu badbaadiyo naf kale uu dilo taasuu diidan yahay wuxuu rabaa inuu yidhahdo wuxuu u yahay dambiile dankan loogu yeelan waa mukalaf laa likawnihi dembiga iyo diyadu ooma fuulin qisaastu likowni ahaanshiisa uu yahay aahara mid door biday baqaa'a nafsi naftiisa inay badbaado calaa dahaabi nafsi hayrihi naf kale inay tagto maca istiwaa'ihimaa ayadoo labada naf ay ku siman yihiin fii nadari shaarici shaarica xukumkiisa tan aad dishay iyo adugu waad simantihiin marka inaad sabirtay ahayd waa lagu imtixaanay qadar rabbi baa kugu dhacay iska sabir laakiin nafkan aad isku bedela bedesha ma ahayn niman baa cilada taa ka dhigay cilat اlimi cilaة التaأiim iyo wujuub اqisaas bay taa ka dhigeen birmaawina wuxuu ku leeya wadaada la socdo waxay le man cido waa maxay لأna cindahu nawcu اkhtiyaar fahuwa mukalafu ayib saasay u jeedaan iyo ma aha ciladu وأna maxal اإkraahi ikrahu meeshu ku dhacay ayru maxal muaaadai maxalkraah iyo iyo maxalmuaaada laba kala laba kala macno weeye maxalulikraah waa maxay waa laba shay ama adaanku dili ama ninkan dil waa maxalulkraah adaanku dil ama ninkan dil waa maxalulikraahi maxalulikraah waxaa ka furaa laba door in adiga lagu dilo iyo inaad ruuxan disho hada huwa maxalulkraah اإkraah maxal اmu'aakhadana waa maxay iithaaru nafsika calى gayrika maca اlistiwaaءi fi nadr الshaarc labadaasa marka maxal اmu'aakhada oo maxalu taأiima iyo maxal اإkraah ayuu kala duway subki tajidiin subki fii jamci اjawaamic birmaawina matnigan yarkaa ninku ku radinaya waa asaga isaga weeye ayib marka wuxuu leeyahy subki mukalaf ma aha buu leeyahay fii maxal ikraah oo mar haddii qorinti lagu qabta la yidhi ninkaan dil amaadaan ku dilahayaa mukalaf ma aha oo hadduu dilo dhankaa mukalafka ma aha laakiin wuxuu dembigu ka imanaya ididu ka ka imanaysaa inuu naftiisii la lex jeclaabayo uu ku khamaaray naf kale ayadoo naftiisii iyo tu ku khamaarayba ay ku siman yihiin aragtida sharciga waad garateen baan u malayn fafaraa bayna maxali اikraahi waa maxal taaiimi wlmuaaada miyaad fahamteen intaas og iska falsafo tiibuu dadku diidan yahay wuxuu ku leeyahay waxba kama jiraan maxalmuaadan la kala qaadi maayo muhimaddu waa maxay caaqil baaliqa oo mukhtaar oo daakiraad ahayd mukalaf baa tahay asalka waa nin walbo mukalafo maxaa la isku ogaa wuxuu sameeyo in lagu dhajiyo ayib walaa lna maxal ikraahi inuu yahay maha ciladu hayru maxal muaaada meeshaa dembiga lagaa saaray iyo meeshaad macduurka ka tahay inay kala duwan yihiin cilladu ma ahe waxaa dembiga laguu saaray qisaastan lagugu waajibay waa inaad tahay mukalaf kamaa zacama dalika bacduhum barkood siday shaa u sheegeen waa taajudiin subki buu ujeedaa tafriican asagoo ka farciya masaladaa iyo kala qaadida labada boos calaa cadami takliifi ay takliif mukrah mukrahu inuusan mukalaf ahayn cindahu cinda azaacim oo ah subki wiilka ah masladaa inaad garateen bay la tahay aan ka socdo ikraahu intaana ka bixin aan khulaasayno maslatu likraah waxaa lagugu qasbahay waa laba mid un inaad fal ku dhaqaaqday iyo inaad qowl ku hadasho inaad weedh xun ku hadasho ood wadaad caydo ama aad ilaahay gaadiso ama aad diin faranto waxaa lagugu qasbay la imaashiisu hadduu qowl yahay waxaa tahay macduur mukalafna kuma tihid xor baad tahay maxaa yee hadalku cidna wax ma yeelo odaygaad cayda baa ku qabsada war maxaad ii cayda waa lii sheegay war nin iyo qori baa laygu qabtay war iska tag buu ku leeyahay hadal muxuu sheegayaa hadalku mugta aniga ma dhaawacahayo keliya gama soo ridahayo ma daqraayo war hawadaa maray buu ahaa oo laygu qasbay haddii weedh iyo qowl lagugu qasbo jumlatan waa tafsiila ama xaq ilaahay ha khuseeyo ama xaq aadam ha khuseeye laguma haysto marka ayada waa alkraahu bilaqwaal macduur baad ku tahay cudurdaar baad leedahay lannahaa raadaynteeda iyo saamaynteeda iska yar ilaahayna hade waaba asaga ku cuurdaaro ilaa man ukraha ku yidhi ilaa an tataq min tuqa aadamana war adoo hantaatacaya kaa soo baxo aaka lagugu hayo ma cid baa kugu haysataa waxba laguma haysto waxaa ku yimid alikraahu bilafcaal in fal lagugu qasbo falkaa lagugu qasbay hadduu ilaahay khuseeyo macduur baa tahay ilaahay arrinkiisu wuxuu ku dhisan yahay takarum iyo musaamaxo iyo cafi falba qori baa lagu qabtay sanamka u sujuud baa lagu yidhi oo neefkan uga laati cusa haddii kale xakadu yartaad yaad waayeysaa intan yartaan kaa qabanaynaa waa nin shuruud ikrah shuruud ikrah waxaa laga akriyaa fiqiyaadka iyo kutub alaxaadiid wasunan u fiiriya aniga hadda igu soo celinin idan hadduu yahay marka aad tahay mukrah bilafcaal waxa lagugu qasbana ilaahay khuseeyo iyo ilaahay subxaana wa tacaala macduur baa tahay laguma haysto talesko waa maxay fal inaad samaysaa lagugu qasbay falkaasoo ku dhacahaya aadame iyo bani aadam marka ayadaa lagu cafin maayo waa ta laga hadlahayo wiilka dil baa laguhi islaantan baacu kala go haddii kale way kaa dusi waad kala goysay waa lagu qisaasi dembigana waad leedahay waxaa lagu yidhi xoolahan baabi haddii kale adaan ku dilaynaa xoolaha waad baabiiso sooma waa lagaa dandhabaya lagu dayn maayo leanna fal ficilku wuxuu ka raad culus yahay weedha weedh maxay tarta waxaa ma tarto laakiin falku yuair wuu baabi yudamir saasaa marka loo kala qaaday xaqa ilaaha iyo xaqa aadamaha marka ikraahum biاlaqwaal wa ikraahum biاlafcaal waad fiirin ciday ku tacaluqda ma alla mise waa aadama ad eegaysa khulaasadu marka masaladu marka lasoo gaabiyo waa inahaas wاlcilm cind اllah intaaan ku joogna caawa wallah aclam